بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد cashir kani waa cashirkii boqol iyo lixdanaad ee kamida min sharxi صaxiixi muslim baabu الsalaati fi الrixaali fi اlmaطr wuxuu baab yahay salaada in lagu tukado guryaha iyo meeshuu ruuxu degan yahay haddii uu roob jiro قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر عفوا مولى بن عمر أن, أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن بالصلاة صلاة أيو آذامي أذن وحو آذامي ومدع ويسية بالصلاة صلاة دي وقت جيدن وقلي في ليلة ذات برد وريح في ليلة هبين بصاد آذامي أما أسقى آذامي سيد الرواد قرقوا التلماميان أما مؤذن كيسيبه فري واسكم مد daati baddin qabow leh iyo warixin dabaylo habeen dabaylo leh xaggana qabow ayuu salaadda u aadaamay faqaala wuxuu idhi alaa salluu fi rixaal alaa waa aadaatu istiftaaxin wa tanbiihin ihtimaam iyo ta'kiid sheega ka dambeeya inuu muhiim yahay in lagu dareensiyaa alaada loola yimaadaa marka wax lagu iska furfurasho basa ma aha shayga ka dambeeya lagu dareensiinaya inuu shay muhiima yahay qiimo ruuxan hadlaya uu danaynayo ayb alaa salluu fi rixaal salluu ku tukada muslimiinay fi rixaali guryihiinna jamcu raxlin waana manaasisha iyo meelahaad deggan tahay raxli innagu hadday noqmaan oo soomaali ahaan waxaynu moodaynaa uun nin musaafira saabaanka iyo agabkiisi baynu moodaynaa raxliga heryadun awrta iyo gaadiidka la saaray basaynu haysanaa raxligu cinda alcarab waa almaskan meesha ruuxu marka uu deggan yahay ama buul ha oga dhisnaado ama alaab ha u taalo ama guri dhagax ha noqdo ama teendha ha noqdo alaa sallu ku tukada fi rixaali guryihiin meelaha degantiin ku tukada jamaacada inaad soo aadaan waajib ma ahu maxaa yeele habeen qabo weeye dabayl lawaali ah uma qaala wuxuu uhi saxaabigu kaana rasuulu llaahi sal allahu calay wasalam rasuulka wuxuu ahaa ya'muru kii fara almuadina mu'adinku ida kaanat laylatun baarida kaanat huna wabtiaad dhihi jirtaan waa kaanat taama aacilun bay markaa qaadaan haddii ism iyo khabar ooma baahno rasuulka ilahi wuxuu ah yamuru lmuadina muadinku fari jiray idaa kaanat leylatun baarida ay idaa wujidat leylatun baarida habeen qabow haddii uu yimaado nabigu muadinka wuxuu fari jiray daatu maطarin roob leh an yaquula inuu yidhaahdo alaa salluu fi rixaal alaa salluu ku tukaada muslimiinay fi rixaal meelaha degantihiin xadaana mxamed cabdlah bn mayrin qaala xadaana abi xadaana cubaydillaah ibn cumar alcumari xadaanii naafic cubaydillaahi baadda wuxuu mutaabacaynayaa maalik maalik can naafic baad soo marteen hunaana waa cubaydillahi can naafic marka maalik can naaficin buu soo yidhi laakiin huna waa maxay xadaanii naaficun can ibni cumara anahu naadaa bisalaati salaaddii buu u aadaama u dhawaaqay fii leylatin daati bardin habeen qabow leh iyo wariixin dabayl iyo wamaطnin roob riwaayada hore dabayl iyo qabow basay ku ekaysatay riwaayadda waxay ku dartay dabaysha iyo qabowga waxaa keenay roob baa iyo wamaطnin roob faqaala wuxuu yidhi raawigu marka cubaydilaahi ah fii aakhiri nidaa'ihi cafan faqaala wuxuu yidhi mu'adinkii fii aakhiri nidaa'i aadaankiisii qaybta u dambaysa wuxuu geliyey alaa salluu fii rixaalikum muslimiinay ku tukada alaa salluu fi rixaal ku tukada guryihiinna iyo meelahaad joogtaan uma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ina rasuul allahi sal sl rasuulka ilaahay kaana yamuru lmu'adina mu'adinka wuxuu fari jiray ida kaanat leylatun baarida habeen qabow hadduu yahay aw daatu maطn ama roob leh fi safari socdaal gudihii an yaquula inuu yidhaahdo alaa salluu fii rixaalikum ku tukada guryihiinna ibnu isxaaq isagu abudood baynu ku maray riwaaya uu leeyahay ibnu isxaaq can naaficin can ibni cumara oo marka maalig iyo wuxuu mutaabacaynayaa cubaydillaah isagu wuxuu wariyey naada munaadi الnabiyi bidaka fi اlmadinati fi اllaylati اlmaطirati aw اlghadaati اlqarati habeenka roobka leh ama aroorta qabow ayuu nabigu dhihi jiray mu'adinka waxaad tidhaahdaa meesha xaya cala الصalaa xaya cala اlfalaax waxaad gelisaa saluu fii raxaalikum ama alaa saluu fi rixaal waxadaanaahu abu bakr bn abi shaybata xadiidkii asaga qudhigiisii waxadaanaahu damiirka xadiidkii baad u celinaysaa xadiidkii hadda aynu soo sheegnay waxaa kaloo noo tabiyey abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu usaamata xamaad xadaana cubaydillaah can naaficin can ibni cumara annahu naadaa biالsalaati bidajnaan dujnaanoo daadka lagodana waa la akhriyaa ibni cumar baa naadaa biالsalaa salaaddii buu u aadaamay bidujnaan aw bidajnaan meesha la dajnaanna waa qow ama buur u dhow maka wey makay u dhowdahay ayb adugu afar kilomitr shan kilomitr meelahaas ay u jirtaa yacni goobtii uu ka aadaamay ee lagu tukaday bay riwaayad damba kugu caddaysa riwaayada abu usama can cubaydillaah oo aysan sheegin cabdullahi numar riwaayadiisii can cubaydillaah uma dakara wuxuu sheegay ninkaasi abu usaama ah, bimili xadiidkii hore uu wariyey ibnu numayr wa qaala wuxuuna yidhi alaa salluu fii rixaalikum ku tukada guryihiinna walam yucid ma soo celini aaniyatan mar labaad alaa salluu fi rixaali oo min qabli cumar ah riwaayadan dambe iyo ti hor maxaa u dhexeey tan dambe ma aysan ku darin weeye laba goor kuma aysan celinin alaa salluu fi rixaal alaa salluu fi rixaal bay tii hore laba jeer bay ninka hore waa lamaaneeyey wadaadka dambena ma lamaani intaasuu inoogu daray waxadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana abu khaysama zuhayr bn mucaawiyat aljucfi waynu soo marray in bad wadaadkaas can abi zubayr muxamed muslim almaki can jaabir bni cabdillahi alansaari marka xadiidkii ibni cumar waynu ka dhammaannay isagu muxuu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay laba masalo muhiim jiddana masalada koobaad haddaad musaafiriin tihiin jamaacadu inay mashruuco tahay inaad kala tukataanoo nin walba meel meeluu istaago waxaa ka fiican safarba aad ahaateeni in la jamaacaysto loo aadaamo iyagoo dujnaan jooga saxaabadii oo muslimiintu ay safar yihiin oo nabigu uu socdaal yahay oo halgan ku jiro oo ishu dhiigaysu nabigu jamacada tukan jiray oo saxaabada tukan jireen loo aadaami jiray marka aljamaacatu waa mashruucatun fi safari ka mashruuciyatiha fi lxadar sida ay mashruuc u tahay haddayn naginnahay inaanu tukanno jamaaco safarkuna waa sidoo kale waa loo aadaamaya waxaa kaloo inoogu jira alaa salluu fi rixaal waxaa la gelinaya iyo salluu fii rixaalikum fii buyuutikum intuba waad saa doontaad u dhihi kartaa waxaa la gelin aadaanka qaybta u dambaysa intaasaan hadda ka haynaa fii aakhiri nidaa'ihi aakhiri nidaa'ihi oo waxaa ka muuqata aadaanka marka la dhammeeyo kadib baa laodhanayaa salluu fii rixaalikum iyo asalaatu fi rixaal waana saddex madhaboo culimmada ay kala qabaan wadaadda waxay yidhahdeen marka aadaanka la dhammeeyo ayaa la gelinayaa riwaayada ibni cumar bayna ku dhageen wadaadar waxay dhaheen maye meesha xayi calataynkaa la gelin xayi cala asalaa xayi cala alfalaax oo meesha la iskugu amarku uu ka socdo ayaa la gelinhayaa waana xadiikii nucaym ibnu naxaam radi allahu tacala anhu iyo jamaca min asaxaaba ay wariyeen waana sida loo badan yahay halkaasaa la gelinaya saxaabiga wuxuu yidhi habeen aad u qabow yaa salaaddii fajar aadaankeeda aan maqlay buuri anoo busto hoosta kaga jira yuu aadaanka bilowday buuri qabowguna waa arkaa busto fiicanna maade idinku waxaad haysataan lama haysanina waa uun wuxuun aad wax iska xijiso intuu dooni baa la ekaadee markaasaa niyada waxaan ka ilaahay mu'aadinka afkiisa maad ku tuurtid war guryaha saaka iskaga tukada saxaabiga qalbiga ku qabta show amar baaba ka horreeyeyba nabi maxamed baa mu'aadinka amrayba xayi cala salaax saan u sugahaye muxuu yidhi asalaatu fi rixaal markaasaan aad u farxay bu gurigaan iskaga tukaday ayb bartaa in la geliyay xayi cala salaax xay calalfal inaan la odhanaynin oo markaa shahaataynka soo dhammayso aad ku xijinayso alaa salluu fii rixaalikum iyo salluu fii rixaalikum iyo asalaatu fi rixaali iyo fii buyuutikum gelinaysa kadibna takbiirtii baad ku gebagabanaysa towxiidkii ra'yigaasna waa ra'yiga loo badan yahay wadaadda waxay dhaheen meesha u dambaysana la dhigi maayo xayacalataynka meeshuna la gelin maaye mu'adinku meeshuu doono ha geliyo intuusan aadaan ku dhammaanin intuusan aadaan ku dhammaanin dhexduna ha ka geliyo adugu ra'yigaasi ay saxaabadu u badan yihiin xadiituna u badan tahay baynu maraynaa xadiidka ibnu cumarna kuma caddo inuu ahaa dhammaadkiiye fii aakhiri nidaa'i mar haddii la soo gaalo xayacalataynka hadii aadaanku waa dhammaad hal kelima baa ka hadha way iskeerayaan xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أhbarna أbu khayثmة زayr بن xرب عن أbi الزubayr عan jaaبiri بn cabdالlah الأnsاrي رضي الله taعالى عنه xa وxadaثna أحmed بن yuنس أحmed بن cabdالlah بن yuنس waa نisبة إlى jadه qال xadaثna زuhayr marka أحmed بن yuنس wxuu mutaabacaynaya yaحyى xadaثna أbu الزubayr riwaayada horena markaa waxay iska ahayd can tanna waxaa ku jira taxdiiث can jaabirin رضي الله taعالى qال kharajna mعa rasuuli الlah rasuulka ilah baanu la baxnay fii safarin socdaal famutirna waana la roobayo roob baana helay faqaala subanu wuxuu yidhi liyusalli man shaaa minkum fii raxlihi liyusalli ha tukado man shaaa minkum qofkiinni doona fii raxlihi meeshuu degan yaha iskaga tukado waxba idin soo bixin oo bannaankayni ku tukanayni yuusan imanin nin walba teendhadiisii iyo meeshuu degan yahay geedku jirsanhayo ha ku tukado وxadaثnي cلي بن xujr بن yaas الsacdي qال xadana ismاعيل بن culayة عن cabdالxamيid بن dinar صاaxب الزiyاdi الbsri عن cabdاللahi بن الxاriث الأnsاrي عن cabdالlah بن cabاs أنhu qاal لmuؤdinihi xadiikan dambe jaabir marka waa shaahid lxadiiثi بn cumar cabdulahi بn cabaasna kiisisna waa shaahid labaad laakiin ka faahfaahsan أنhu qaal لmuؤdinihi ibn cabaas ba wuxuu ku yidhi ninka salaada u adaami jiray fii ywmi maطiirin fii yowmin matiirin maalin roob badan waxaa loo badan inay tahay faciilo bimacnaa faacil ah maalin roob leh roobku inuu badan yahay shardi ma aha faciille in badan bay faacil ku timaadaa mu'adinkiisi waaguu weliba maka joogay ibnu cabbaas waaguu maka joogay ayuu tujinayaa qole waxay dhahme waaguu basre joogay uu amiirkaba ka ahaa khilaafadii sayidina caliy eh, annahu qaal limu'adini wuxuu ku yidhi fii yowma tirin xilli roob badan ama roob leh idaa qulta markaad tidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan rasuulullah aad tidhaahdo falaa taqul hadhihin ha ka dabagaynin xaya cala salaax qul waxaad tidhaahdaa salluu fii buyuutikum ibnu cabbaas warkiisu waa cad yahay meeshii la gelin jiray yuusuf toosa kuugu sheegay nebi maxamedna uu ka soo gaadhay halkaa markaad soo gaadha xaya cala salaa iyo alfajooji maxaa dhihi salluu fii buyuutikum asalaatu fi rixaal iyo salluu fii rixaalikum iyo salluu fii buyut kulli waa eray tusinaya in muslimiinta laga fasaxay ninka asagu soo dhooba jiidha ama dhaxanta fiidhaha soo geliya ama khayrdoon oo asagoo issoo maqiiqa ma haysanee inti kale inay rukhsad leeyihiin waa in loo sheego unbaad la rabaa marka uun guryihiinna ku tukada iyo waxaa weeye meeshaa degaddiinna ku tukada iyo waa isku midu qaal wuxuu raawigu fakana annaasa istankaruu daaka faka'anna annaasa caamadii waxaad mooddaa istankaruu inay qoonsadeen daaka arrinka asaga aadaan dhexdii in la yidhahdo alaa salluu fii buyuutikum oon xayi cala alfalax la dhihin oon xayi cala alsalax la dhihin bay qoonsadeen riwaayadii bukhaari baa caddaysay fa nadara alqawmu bacduhum ilaa bacd way isfirsheen xaamaha dee meesha culummaad toogto saxaabaa hoostay iska dhugteenoo waa isfiiriyeen war maxaa soconaya dhe meesha maxaa ka jira waa sida aadaankii maxaa ku dhacay faqaala ibnu cabbaas wuxuu ugu dareen markayna isfiirinhayaan ilaa in lagu hadal hayo waad garane faqaala wuxuu uhi min da atacjabuun waad la yaabaysaan min da arrinkan aan sameeyey inaan idhi urgiina ku tukada mu'adinkiina sidaa aan faray intaasna dhexda laga saaray miaad la yaabanta waa istifhaam inkaari oo tawbiiqi ah. ma aha ma mudna la yaabtaan ee aqoon dara ina hayso wey islaamku kii ma aha ee waa kii dhagaha la iska raacahayey waa istifhaam inkaari oo tawbiikh ah wey idinkoo ama muslimiina ama sunna sheeganaya intaana culimo dhex jooga inaad garan weydaan sunnadii baa idinka la yaab mudan wey waxaa la yaabay idinkaa ah wuxuu idhi qad facala daa falkan waxaa sameeyey anuu aan samaynaya maanta man duul huwa khayrun mina iga khayr badan axad iga khayr badan baa sameeyey waa kuma suubana calayhi الsalaaة wasalaam ina aljumucata jumcadu casmaة waa farad haddaan idhaahdo xaya cala الsalaa xaya cala الsalaa haddii la yidhahdo ummadda culays iyo farad baan ku laasimiyey man samica nida'a falam yujib bay tegaysaa casmatun ay waa fariidatun rukhas baana gala weeye ina aljumucata ay nii karitu waxaan ka hoday an uxrijakum inaan idin dhibaateeyo oo fatamshuu inaan idin dhibo oo fatamshuu aad soo lugaysaan fi iini dhoobe iyo wadaxda simbirraxo sumadarsl waxaa ka jira markuu rob gudoo ninkay lugta u baxayso wadaadka aad mood inuu soo gelmagelmaystay ee dheewada dhex yaalla gaawaadhidii oo foodda iswada gelinaysa waa meel imtixaan marka wuxuu yidhi innii karihtu waxaan kahooday an uxrijakum inaan dhibaato geliyo ilaahayna wuxuu yidhi jacala calaykum fi اddiini min xaraj fatamshuu aad lugaysaan haddaan dhaho asalaatu aan dhio xayi cala asala lagu aadaamo xayi cala alfalaax muslimiintoodii iimaan baa ku jiree meesha looga yeedhay way dhaqaaqahayaan way dhoobashiidhayaan mid simbirraxda mida lugta u baxdo fatamshuu markaa fi اtiini dhoobo aad soo dhex jiidhaan iyo wadaxdi simbirruxo maxaa dhanaadees soo maaha simbirxashadu waa falka lugtu markay kuu baxaysee meesha sibsibka maxaa la yidhahda ay lugtu kuu baxayso ma dhiidhi baa la yidhahdaa mise dhiidhigu dhiiqadun buu ahaa ya ya dhiidhi iyo dhoobo waa isku mid maaha dhiidhi iyo dhooba waa isku mid weli fidiinunbaa taaganta simbirraxa way baasho war meeshan waa simbirraxa iska yaaba lagu leehay ya <laughs> almuhim inaad fahamteen baa muhim riwaayada bukhaari ku timid qad facala haada man huwa khayru minhu u fiirso labada muslim riwaayadihiisita bukhaari waa wuxuu idhi ibnu cabbaas sidan waxaa sameeyey axad aniga iga khayr badan oo rasuulka ilaahay ah waxaa kaloo sameeyey muadinkan mid ka khayr badan muadinkan mid ka khayr badan waa kee waa muadinka nebi maxamed muadinka ibnu cabbaas u aadaamaya iyo kii nabiga u aadaami jiray kee khayr badan oo fiirso kii nebi maxamed bilaal iyo raggiisii abumaxduure iyo raggaad garanayseen wuxuu idhi aniga axad iga khayr badan baa sameey rasuulka ilaahay ah muadinkan alla yaabantihiinna muadin ka khayr badan baa sameeyo muadinkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam riwaayada bukhari baad ku gaari doontaan insha allahu tacaala waxadaanii waxaa kaloo xadidka ii tabiyey abu kamil aljaxdari fudayl bn xusayn xadaana xamaad yacni ibnu zayd xamaad ibnu zayd buu u jeeda xamaad ibnu salama ma aha can cabdilxamiid waad soo marteenoo wadaadka cabdilxamiid ibnu dinaar saaxibu ziyaadna uu ku soo odhan jiray riwaayada hore ayb marka ismaiil bn culaya marka xadiidka iskalo la mutaabacaynaya xadidka ibn cabaas qaala wuxuu yidhi cabdulxamiid samictu cabdulahi bni xaari baan maqlay meeshii horena canbay soo ahayd wuxuu mutaabacaadka duruqda u badanaya fawaaid isnaada ku jira ama mid laaa'if matn oo fiqiyada ku jira qaala wuxuu yidhi khatabna ibnu cabbaas baa noo khudbeeyey fii yowmi dii radin fii yowmin ibnu cabbaas baa noo khudbeeyey fii yowmin maalin guday dii ama dhiidhi radqigu waa aiin waa lwaxal wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey haddaad soo marayseen oo mu'adinkii buu ku yidhi sidaa iyo sidaa dheh halkaa markaad marayso go intaa halkaa geli wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyaa kaxaynaya xadidka nin kaxayna waa kuma xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zayd baa kacaynaya can cabdilxamiid oo wuxuu mutaabacaynaya ismaaciil ibnu culaya can cabdilxamiid wasaaqa alxadiia bimacnaa xadiii ibnu culay soo ma aragta xadiidka ibn culiyad soo mar ibn culiya xaggeed ku soo marteen waa ismaaciilkii horeen sooma ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muqsim adabbi ibnu culay ninkii lo odhan jiray wey walam yadkur ljumca muusan sheeginoo lafdiga ahaa ina aljumucata casmatun muusan sheegin raawigeen dambe wa qaala wuxuuna yidhi qad facalahu man huwa khayru minii qad facala daadii meesha ahayd wuxuu ku bedelay qad facalahu man huwa khayru minii waxaa sameeyey axad iga khayr badanoo yacni nabiya sala allahu calayh waalih wasalam qaala abu kamil wuxuu idhi xadaana xamaad can caasim waa sanad labaad mar labaad mar labaad buu wariyaa way abu kamil dariiq kale ku wariyaayo oo sheikh kale uu sii maraa oo xamaad sheekhiisa markuu dhaafan u jeeda xadaana xamaad can caasim haddaa waxay xamaad can cabdilxamiid hunaana waa xamaad ibnu zayd can caasim xamaad baa laba shaqula meesha caasimka waa caasim ibnu sulaymaan alaxwal wadaadkay odhan jirteen can cabdillahi bn xaari binaxwihi بنحو حديث عبد الحميد وكاله وحدثني أبو الربيع baa xadiidka ii tabi aburabiic wadaadka la odhan jiray alcataki huwa الzahraaniy inta badan laysma raaciyo waa sulaym bnu daawuud alcataki aw الzahraani baa la yidhahda lakin la israaciyo waa naadir xadaثna xamaad yacni bna زaydi xadaثna أyub السakhtiyani وcaaصim الأxwalu bhada الإsnaad wlam yadkur aburabic muusan sheegin fii xadiiihi xadiidka riwaayadan dambe yacni الnabiy intaa muusan ku darin وxadaثna isxaaq bn mansuur alkawsaj أhbarna ibn shumayl nadr ibn shumayl muxadiث اللغwi الmaazini أhbarna shucb bn xajaaj xadaثna cabdالxamiid صaaxiب الزiyaadi qaala samictu cabdالlah bn xاariث الأnsaari qaala wuxuu ihi wadaadkaas cabdullah bn xaariث الأnsaari adana muؤdin bn cabaas ibn cabaas oo saxaabiga jaliilka wadaadku u aadaami jiray salaadaha ayaa aadaamay yowma jumucati maalin jumca fii yowmi matirin maalin roob leh fadakara shucba wuxuu sheegay shucba hadda cusube naxwa xadiii ibni culaya xadii ibni culaya kole uu sheegay soo marteen wa qaala shucba wuxuu yidhi markuu warinaya xadiidkii wa karihtu ibnu cabaas baan odhanaya hadda wa karihtu waxaan kahooday an tamshu inaad ku lugaysaan fi soo marteen fi اiini wاdaxd baad soo marteen hunaana waxaa leeyi fi اdaxdi wالzalal waa isfasirayaan waa isku mid simbirroco iyo meel lugtu ay ruuxu u baxaysa inaad ku soo dhex lugaysaan riwayad ibn culey waxay fatamshu fi اiini wاdaxdi shucbana waa maxay fatamshu fi اdaxdi daxdi cafwan wالzalali waxadaana waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey cabd bn xumayd alkasi اlxaafi صaaxib الtafsir wاlmusnad xadaana saciid bn caamir الضبعي عن شعبة حا وحدثنا عبد الحميد عفوا حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر معمر بمتابعين يا شعبة كلاهما معمر يا شعبة عن عاصم الأحول سليمان عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن حارث الأنسان أن ابن عباس أمر مؤذنه ابن عباس بمؤذن كي سفر سيدا سيدا إنه آدامه إريدا أقول ريبا كوانا وكسودره fii xadiii macmarin laakiin fii xadiii macmarin baa kuu qadaran xadiikii macmar waxaa ku jira oon midka shucba ku jirin fii yowmi jumcatin fii yowmi maiirin baa ku jira oon shucba binaxwi xadiiihim fadakara wuxuu sheega macaw rumeeyey binaxwi xadiiihim xadiiu ljamaacadii hore oo ismaaciil ibnu culaya xamaad ibnu zayd shucba oo sanadka horena qayb kaga jiray raggaasuu u jeeda wadakara cabdurasaaq wuxuu sheegay fii xadiii macmarin wuxuu ku sheegay facalahu man huwa khayrun minii waxaa sameeyey axad iga khayr badanyani nabiya nabi maxamed baa yeeli jiray sida ayadaa hadduu roob jiro ama qabow jiro ama dhiiqaba jirto waynu gaari doonnaa insha allahu tacala mid mid ku xidhan ma jiraan dabaysha daranna sideeday cudurdaar u tahay roobku sidiisuu cudurdaar u yahay dhiiqadu sidiisuu cudurdaar u tahay mid kale xalow kalu roob dahay salaad suux baa la gaadhay isma laazimaan dhiiqadu cudurdaar bay gooni u tahay roobku goonibu u yahay dabaysha qabow bilaa roob la'aantae dadka dhibaysana ee zaa'idka xadhaafka ah waynu gaari doona qawaacida baabkee asna waa cudurdaar gooni aw ah cinda ahli اlcilmi oo saxaabadii iyo hayrkoodba ah xadana cabd bn xumayd ba xadika noo tabiye xadana axmed ibn isxaaq alxadrami xadana whayb whayb bnu khaalid asulami whayb baa soo koro raggii hore ka daba tagay xadaana ayub asakhtiyaani can cabdillahi bn xaari qaala wahayb wuxuu idhi lam yasmachu minhu wahayb wuxuu leeyahay markuu xadiidkan tabinayo lam yasmac ay ayuub hu xadiidka minhu muxuu jeeda min cabdillahi bn xaari damiiraha meesha iskugu jira iyo waxa meesha ku lebaaswadkoodka idinku adkaanaya wahayb baa wuxuu leeyahay ayuub oo shaykhayga ah xadiidkan muusan ka maqal cabdullah bn xaari wadaaddaha kale ii kaadi waa whayb baasaa odhanaya lam yasmachu ninkaan wax maqan lam yasmac faacilkeedu waa ayuub damiirka ficilka raacayna xadiidkaad u celinaysaan xadiidka mafcuulka xadidkaad u celinaysaan min huna ay min cabdillahi bn xaaris oo taabiciga xadidka warinaya wey qaala wuxu uhi cbdullahi bn xaaris amar ibna cabbaas ibna cabbaas baa faray muadinahu mu'adinkiisii fii yowmi jumacati waxaa kaloo dhici karta inuu u jeedo eh, wahaab xadiidka ammaanan ka maqal ayuub anugu oo macnahaasna waa dhici karta marka damaa'irta ummadda qaybsan amar ibnu cabbaas baa faray mu'adinahu mu'adinkii fii yowmi jumcatin fii yowmi matiirin binaxwi xadiiin fadakara naxwa xadiidi ismaaciil wa xammaad wa shucbi ood soo marteen hadde waa macmar u jeedaa muhimmaddu waa maxay wuhayb baa la mutaabiceeyey mutaabacatan qaasira la baabu jawaazi salaat naafilati cala daaba intayna gaadhay markaas bal wixii masaa'ila ku jira aynu markaasi maro culammadu waxay leeyihiin muslimiinta jamaacada iyo jumcadu waa shicaar min shacaa'iri alumma alislaamiya jumcada in la wada tukado oo salaadaha shanta jamaca lagu tukado oo la wada socdo oo la wada jiro waxa waa calaamad muslimiin lagu yaqaano oo higilkeenni iyo madowgeenni iyo midnimadeenna lagu muujiyo wey inta la ilaalin karee la dhowri kare ee muslimiintu ay jamaacaysan karaan ay jumcaysan karaan ay jamaacadaa badin karaan ee la awoodana waa inaan laga tegin haddaba marka aljumcatu waljamaca waa maslaxatun sharciya hadday marka mafsado iyo mashaqo culusoo muslimiinta dhibaysa badankood ay timaaddo ilahay naxariistiisa waxaa ka mid ah in lagaa khafiifiyo salaaddii laga tegi maayo waa la tukan jumcadii jamaacadii waa la tukan laakiin wujuubاljumacati wujuubu اljamacati baa rukso lagaa siinaya ninkii asagu soo dhooba jiidhe ee dhaxanta intuu wuxuuna isku suuxufo soo dhaqaaqana hadda ajir badan buu helayaa maxaa yeelay acmaasha mashruucada ah camalba camalkuu ka dhib badan yahay ayuu ka ajir badan yahay meel aan mashruuc ahayn oon sunno ahayn oon sharci ahayn inaad ku feedha jabtaad yaa darane meel laguu jideeye haddaad isku soo dhibto ajir badan baad ka helaysa idan markaanu ka tegayno salaaddii jumcadii ama jamacadii aan ka tegayna waa si ku meelgaada gabhaan loogama tago maanta xaalad ay jirto ayaa dadka qaarkood ruqsan la siiyey ee ma aha baashii dhanbaa loo laabo lianna darca almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix markaasoo kale qaacidaasa markaa imanaysa ayib taa waa inaad fahantaan qaacidii marka dhowr goorn idiin soo tilmaamay baa meesha ku jirta dhibaatooyinka cibaadaadka raaca waa laba qaybood furuucda fiqiga fara iyo tafaasiisha kutubta ay sheegaan kama gaadhno kutubta fiqiga axkaamta loo laabto diinta la barto laakiin markaan muslim marayna kutubta waaweyn usuul masaa'il baan idiinta tilmaamaya leanno kama gaadho wadaado kitaabkii ma socdo kitaabka kacee bay xerta ileeyihiin muslimna wax la fushuqi karo waa waa ka weyn yahay waabaan ku nidhi wadaad aan dhowaynoo siddeetan iyo dhowrka ahayd aan ku nidhi sheekhow bishan ramadaan tafsiir intaad noo bilowdo ama koriya baqara ka soo bilow waa inaad alkahfi noo geyso ama kaafay cayn ka bilow annagu waagaa kaafay cayn baan dhihi jiray marya aqoonine kaafay cayn intaad ka bilowdo bereberinaas noo geey wadaadkii xuul baliga warsuga maalin buu naga maqnaa uu nagu soo laabtay wuxuu yidhi culmo allahi kitaabkii kitaabka rabbiga wax la fushuqo ka weyn buu idhi soddon labaatan iyo sagaal beri bil wax bil gudaheed kitaabkaa lagu khatimo kala barhkiisii fushuqo ma taqaanaa neefka neefka xoolaha haddii dhiil lagu maalana waa dhaqan la yaqaana haddaad weydana xaggee lala aadaa intaad hoos fadhiisataa afkaada lagu maalaa ama intaad gacanta ah, dhiil ka dhigato yaad gacantaada sidii biyihii wuxuun ka leefi fusuxkaasaa la yidhaahdaa marka waxaa weeye saydoon ha noqotee wuxuu yidhi kitaabka rabbiga wax la fushuqa ka weyn wuxuu u baahan yahay wakhti iyo wakhti dheer buu u baahan yahay muslim marka waxaa sidaasoo kitaab la dareerin kara mee laakiin waxaan ka gaadhoon baan ka gaadhin hadda goor baa idiin soo sheegay qawaacidda mashaqooyinku mashaqooyinka takhfiifka keena dhibaatada cibaadada ku lamaan ama xukunkan ku lamaan ee la socota ee keenta in la fudayo cibaadadii waa laba qaybo dhibaato cibaadadaba ku lamaanoo weligeedba aan ka hadhin laguba yaqaanno ilaahay ma kuna amar hayanoo lagu ogaa isbeddel la'aan lahayn dhibaatada noocaasa ma keento khafiifin waxba lagaa khafiifin maayo allihii ku abuuray ee ku jecelaa ay isagoo og buu farad yeelay cibaadada u adkayso u dulqaado almashaqa allaazima lilcibaada alati laa tanfaku canha laa taqtadi takhfiif baa la yidhahdaa mashaqada laazimada ah ee cibaadada ku timid ee ku lamaan een ka hadhaynin ee dirkeeda ku ah in wax lagaa fudeeya ma keentee ku sabir maxaa ka mida soomka soon maxaa ku lamaan haraad iyo oon iyo gaajo soomka hadduu adoo u gaajooto war gaaskii baa igu dilaacay qadaysin baad dhahaysaa inuu gaasku kugu dilaaciyo oo aad oonto oo candhuufti qallasho oo hataa kaa soo gi'i weydo maxaa lagu yaqaannaa oo geedaha hoostooda aad hiraan hirla gasho sidii neef la socob mu hargaqaba yani waa dhaqan lagu yaqaano mashaqadaasi oonka haraadka gaajada rafaadka soon way isleeyihiin cuuli geel haddii lugaha hore uu ku yeeshee habeen waa gedi cusub kuwa dambana waxba isma badanta weliba kuwa dambe waa ku lahaan jira wey laakiin hadduu janyaha hore soo soo <laughs> soo halleeya hawl cusub wey soon ilaahay kuu khafiifiyo ood ku soo hagaagto iyo xilli waxaa lagu yaqaannaa haraad iyo oonaya gaajou leeyahay soonkii baan ku gaajooday ama waan ku oomay ee shareecadu wamaa jacala calaykum fi diin min xarajin biyahaysiya may soconaysaa ma soconayso jihaadkoo kale mashaquu leeyahay ku ka hadhaynin waa maxay waa la lee'anayaa magdheer baa laisku dhaxli shuhadaa imani agoombaa iman gabdhibaa garoobayni boqol wadaadoo kala dhaqaado labaatan ka soo laaban boqolkiiba waa la leefi war waxaan waa lagu baaba'ay naga daay la odhanaya abadan abadan mid isha beela mid xumada falluuqo mid lugaha beela intaasoo dhaawaca iyo naafo iyo rag shiidoo dhintay oo leeday buu jihaad leeyahay mashaqadaa waa mashaqo aan ka hadhaynin jihaad almashaqa alatii laa tanfaku can alcibaadati laa taqhtadi اtakfiifa usuusha diinta in la fahmo way mashaqada noocaasa ma keento waxbaa lagaa fududayn way yaqaanaan soomaalida caamadeeda taqaana qolyaa geel laga dhacay baa layidhi markaasuu geelii baa loo birmadoo laga daba tegey markii maalmo la raadinhayay yaa waddo holacah oo baaba ah oo dheer oo cagtan leefi oo geedku kumbuudxini oo wax noolba uusan mari karin ayaa lagu baagmay wuxuu urudadu culusaa inay celi wuxuu geeleennibaa maraye ina maribu geeli mar hadduu maray waa in la maro bimacnaa waa maxay geel dhaqaalkii ma waayo waa faqih usuuli caamayn geel dhaqida faqih usuuli ah muxuu ku leeyay geel dhaqaalkii lagama waayo dhib iyo rafaad iyo maxtarako geel baan dhaqi iyo hee ood fiidi mahay ma iskeenaysaa isma keenayso warkaas yani waa hay iri ah waa hay firi ah wadiinu liman qaatala calay idan taa mashaqada iyo dhibaatada cibaadada ku libaasan ee ku lamaan een ka hadhin ma keento in lagaa fududeeyo cibaadadii maxaa ii soo hadhay mashaqa labaad mashaqada labaad waxaa waa mashaqada cibaadada aan ku lamaanayn ee marna ka hadha marna timaadda si taari oo soo darin ah mashaqadaas waa la qaybinayaa mashaqada aan cibaadada laazimin ee marna ka tagta marna timaadda dhibaatadaas waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood mashaqo zaa'ida dhibaata zaa'idoon loo dulqaadan karin oo keenaysa naf inay baxdo ama xubin dhaawacmo ama dheef iyo awood caqlioo rabbi ku kusiiy aad ku weydo waa mashaqo aan loo dulqaadan karin taa waxay keenaysaa in lagaa khafiifiyo weyse maxaa lagu yaqaanaa biyo waxa lagu yaqaanaa si normaaloo yarqabowa ama yar yarqandaca oo lagu weysan karo wayba dhagaxoobeenba baraf baa dhacay salaaddiina waa la gaadhi weysaa rabtaa waxaad ku kullaysa ma haysid lagaa dhegaysan mahaye barafka gacanta gashi gacantaba haku qumudee miaan ku leenahay haku ingegtee maya lagu odhan mashaqada noocaasa ee cibaadada aan laasimin ee marmar dhacda biyaha qabowgood xaddhaafka ah haddii kor ma joogtaa marmar bay timaadaa ma laasimto mashaqada noocaasa hadday xaddhaaf noqoto oy dhibaato caafimaad mid xubin dhaawacda nafgoysa khatar kaloo keenta aday timaado hadday noqoto waxay keenaysaa in lagaa khafiifiyo cibaadadii biyo inaad ku weysto way kaa dhici biyahan barafkee fadhiya maxaad aadaysaa gebagabaysi halkaasaad u wareegaysa mashaada taas waa ijmaacan waa la ictibaarinaya waxayna keenaysaa takhfiif laba shay bay u keentay maxay u keentay takhfiifka koow cibaadada ma laasimto labo ayadii bay baaba iyo burbur bay keenaysaa addoonka la doonaya ilahay inuu caabudo oo xaggana uu shaqaysto adduunyadiis yaaba meesha ku naafoobahaya nin fadhiistoo naafoobo oo baabay muxuu ilaahay caabudaa cibaadooyinka fiicnaa uu qaban ma qaban karo ummadda culaabbuu ku noqon ma in la baabiyaa la raba mise in asagana wax la taro ummaddana wax tara la doonayo markaasoo kale waa lagaa khafiif idan takhfiif bay keentaa bihada shartayn fadaaxatuha fadaaxatuha wa cidamuha iyo iyo kownuha laa talzamu alcibaadaat midda labaad waa midaan aan keenayn takhfiif ijmaacan lanna waa maxay waa mashaqa khafiifa jiddan loo dulqaadan karoon dhib lahayn xanuunkoo kale salaaddii baa la aadaamay meel dhow baad joogtaa ciddi baa ku yar xanuunaysa haye maxaa tidhi anu jamacad aadima maa mariid badan ciddi baa layga hayaa ka warrama ciddi baa i xanuunaysa war iddi <laughs> maxanuun la ictibaariyo looga tago soon ama salaad looga tagaa ayb taas idan waa mashaqa khafiifa jiddan loo dulqaadan karo xataa aadama ay kugu qoslaan ku cudurdaarto hadaad ku cudurdaarto kugu qoslaayaan idan mashaqada noocaasoo kale yarta'ana biibaa xoogow barafna maysan gaain khatarnama laakin waa yar qabowyin xaax baa yar dhila waa iskaga kartaa saxaadda looga tegi maayo waad ku weysaysan mashaqadaasi markay khafiifka aad iyo aadka u yar aadamuhuna inta badan ay u ma keento in in cibaadada lagaa khafiifiyo ama lagaa rido maxaa u dhaxeeya mid saddexaad tii weynaydna ee khatarta ahaydna aan gaadhsi aan ahayn tan yartae licibsaqintan ayaa u dhexdhaxaysa middaa inta badan lasku khilaafaa ninka ilxaaqiya tii koobaad wuxuu dhihi takhfiif bay keeni ninka middii ciddi xanuunka ka dabageeyana wuxuu dhihi ma keenayso waa meesha laysku maandhaaf maalan hargab baa kugu dhacay hargabka laftiisa darajaad ah mid waa mid musiibo ah oon lala soomi karin midna adoo iska fuuqfuuqlaad iska soomi kartaa hargabka duraygaas la qayba soo ma taqaanaa marad weyn baa la ictibaarin oo ninkuu ku dhac waxaa war sinjibiil uuxeeyo kaniinsiiyo oo huurhuuriyo oo in lagu busta saaro lagu kabisa mooyeen nafba meel geyn mayse midna adoo iska socdaad iska soomi kartaa xoogu kugu yardhegay markuu afuurka aad gaadhaan wuu kaa fuqahaya asagaa qayba mashaqada aan cibaadadka laasimin saddexdaa darajay noqotaa mashaqa xadka koobaada iyo mashaqo tii u hoosaysay ah iyo mid dhexdhexaada dhadhaxaadka marna kor bu raacaa marna hoos buu raacaa marna waa laisku maandhaafaa waan isfahanna ila tahay mashaqaadka cibaadaadka marka aad hawshaasi waa in loo ogaado waxaa ii soo raaca masalada ku saabsan ahlulcilmigu saxaabiya taabiciin iyo jumhuur ulfuqahaa oo dhan hadda madaahibta afartaaba waxay qabaan roobka qabowga zaa'idka oo hadda mashaqda idiin sheegaya way khatarta ahayd dhiiqada lagu simbirraxanayo kulli inayn cudurdaarra keena jamaacadii jumcadii inay dhacdo saxaabada aad hawshaa uga hadli jiray ee axaadiista ku timid warinjira ibnu cumar baa ka mid ahaa ibnu cabbaas baa samura faatixu afghanistaan baa ka mid furay afghanistaan asagoo magaalo amiir ka ah yaa roob da'ay maalin jumca ah isagaana dadkii soo dareeray ee jumcadii soo tukaday baa soo maray asagoo gurigiisa hor fadhiya meel bannaanka iska fadhiya maxaale amiiru maxaa nolo soo tukan weyday dhiiqadan ma soo mari karin ba anugu soo loodo ay lugta ii baxdo xaggeen aadahayaa maxaad samaysa duur tukaday buui la yidhi ma xadiidkii ka sii daayey idinku baalkan dhiiqadaad sheegaysaane nabi maxamed baan jumco iyo jamaaca ka hadhnay buu idhi jamacakaana cafwan roob yaroo nugu daoon qoynin saanta hoose aan naga qoynin yuu nabigu salluu fii raxaalikumna yidhi roob yarbaa tixtix yarbaa da'ay saanta hoosoon yaalla u qoynaya roobkila waa fara badan yahay midna waa <laughs> dhulkuu gelayaa midna xooguu dacasku yar raacaya wax hoosoo ka sii ma jiro dhulka hoose waa ingegan yahay saanta roobaan qoynin baan jumcada uga tagnay buuri marka jamaacada dhiiqada nooma soo dhex jiiri karin buuri waa laga dareeray marka ibn rajab wuxuu yidhi wahada madhab الصaxaabati وhada madhab haؤulaaءi الصaxaaba wuxuu soo sheegay ibn cumar ibn cabaas jaabir caf cabdiraxman bn samura rag buu tiriyey usaamaة bn cumayr waalidu abilmalixa afar saxaabi buu sheego sidaa odhan jiray walaa mukhaalifa lahu min aلصaxaaba buuri wax saxaabi oo khilaafsan lama hay maxay noqotay fasaara ijmaacan ijmaacan sukuud ibnu rajab mark hore asaga hadalka ku arki warka wuxuu ka soo qaatay wadaadda ka hore ibnu mundir ka mid yahay oo ibnu xasam ka mid yahayo baawsha taqriya uu ka mid yahay xataa wadaadkii ibnu cabdilbar uu soo guuriyey madab saxaaba sidaas weeye jumhuuru fuqahaai lmuslimi waa sidaa malaahibta afartana sidaa unbay la qabaan ilaa maa nadura wax yaroo khilaaf ka jira mooye qolyo kale qaadaa jira safarka iyo marka la nagi yahay qolyo kale qaadaa jira jumcada iyo iyo jamaacaadka anta salaadood juma waa ka khatarsanta ay leeyihiin cudurdaarka jumca looga tegayo iyo midka jamaacaadka looga tegi waa kala duwan yihiin bay dheheen lanna jamaacaadku waa jumcada ka khatarsan usbuuc hal mar bayna soo martaa dadkay ku waajibto waa dad kooban idan marka way yar adkeeyaan waxaa ii soo hadhay fuqahadu marka cudurdaaradii sharcigu sheegay wixii aan ahayn way uga qiyaas qaataan ila assunnatu iyo macna sunnaa jira almansuusu waalqiyaasu calayhi baa jira xukun baa qur-aanku sheegaya sunnadaa sheegaysa ijmaacaa sheegaya qiyaas saxiixa yaa ictibaarinaya idan wixii aan la sheegin waxaa la macno ah cafan wixii aan la sheegin wuxuu la macno yahay wixii la sheegay somali waxay dhahen geeli waa geel wixii gooyana waa geel geel waa geel laakiin waxa gooya ama lo iyo ai ah, ama digaagi iyo haddii la doono dameero ah, ama dolar iyo dahaba asna ah, waa geel wayahansany waa la qiimaynaya waa shay fitri ah cudurdaarku nabigu sheegay ee saxaabadu sheegeen mid la midun xilligii jirin haddii la helo waa la mid waa ku xugu idan annasu wa macna nas la yidhahdaa taana un ogaada laakiin markaas maxaad samayn mashaqadii ugu weynedaad fududayn keentay iyo tii ugu yarayd ee fudayn keenta mansuusada ay nabigu caddeeyey baad fiirin wixii ka soo haray waad oga qiyaas qaadanaysaa markaad qiyaas qaadanaysana kukarxatago inaad ku kalax tagtaan lama rabo inaad huluwi iyo jafaa keentaan lama rabo diinta laba cudur bay eeddaayo inaad ku madax tiirisood ummadda ku adkaysa baasha kadib markaad ku adkaysa sida khawaarijda baad khadka ka baxaysa iyo inaad wax walba fududayso oo tiraada haa iska socod in sha allah ba's zaada khayran in wax walba la fuday waxaa ku baaba'ay yuhuud waa dhaqan yuhuudeed xiyal iyo xeelado iyo qiilqiil raadis iyo wareejin ayay diinta dhanti ku dumiyeen fatastaxilu maa xarama allahu biadna alxiyal yuhuud baa lagu yaqaanaa ribadii baa saa ugu dul wareegaysaan maanto dhan warkas iska daayi xagga soo gal bal sheekhu dhanka ka fiiri maalawd baa nin ii yimid hal shay oo masalo riba ku saabsan baa ilahay baa iga sarreeya toddoba goor dhan iga weytay toddoba dhinac buu iga weytay toddobo duhurkiibu igu soo noqday waanu sheegay wuu iga tegay casarkii buu yimid hawlo kaluu keenay iyo qiilal fara badan oo kale wuu iga tegay maqhribku haddana qabtay toddobo waan tiriyey markuna uma fiirsanin marka iga tegay habeen guri ku noqday ayaan wixii qiilalku soo celiyo dhamma toddoba qiil buu keenay hal shay hee way bannaan tahay waa xaaraan ma raadinhayo muxuu iga fermaynaya abwan wuxuu iga way bannaan tahay anugu xaadhi ma bannaano wadaaddihii kuu u taal laakiin ma bannaano anuu iga raadinaya inan dhaho way bannaanta ma aqaana dantuu iska ilaaliya wixii muxaramaada qiilaal bilaashaa ku bannaysin cibaadaadka ummaddan lagu adkaynin waaga dambe boodka shiidhayaan futuur baa ku dhici labadaas wixii cibaado ah waxaa weye waa in miisaanka cadliga lagu wado laa huluwa fiiha walaa jafaa muxaramaadka inxilaalka iska ilaaliya qiylku bannaysiga wadaaddihii soomaalida waagii dambe ha noqonina haweenaydii saddex dalqadood xidhiir lagu furay ayaan nidhi war waxaad yeelaysaa saddex dalqadooda xidhiidh oo hal meel dhacday oo hal caraba oo hal adala hal dalqaha laga suuqadaani waynaga diideen maxay keeneen waxay dhaheen gabadha saddexda lagu furay maxlal baa bannaan islaanta nin kale ha soo marto habeennaha la soo aro sikadina lagu soo furo maxalkuu nabigu yidhi atays almustacaar lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu kii wax maxalala iyo ka loo maxalalaba allaha lacnado nabigu wuxuu uhi waa atays lmustacaar waa orgi soo qoorsaday goof baa lagaa soo kaxayn islaam gurigu jita laguu keenay sidii dibigii habeenaad la baryi xadhigaa lagaa soo qaban geed baa lagugu xidhay waa lagaa kaxaysa islaanta falfalxumada eeg waa dhaqan bini aadam shuqul qulayn wey dhaqan xayawaan iyo dameer wey sunnadii axaadiiay tilmaantay ee salafku isku khilaafeen ee amminka khilaaf ka taagan yahin culummo fatwoodeen ee saxaabo fatwootaye mudda lagu dhaqmi jiray bay ka dhaqaaqeen maxay aadeen waxaan bini aadam quman usan hunguriyeyn usan qabannin ama uusan doonin ama hunguri ka gelin bay aadeen ummadda yaan lagu adkayni masaa'ilka sharciga ah laakiin xaaraanta iska ilaaliya ruuxa muslimka wuxuu cizo sharaf ku leeyahay diinkiisa inuu qiimeeyo oo u weyneeyo meeshaad isdhigto umbaa lagugu qali tusaale gaban baa idin gaalada xuxunka ah, nin walba wuxuu aaminsan yahay gaalnimada iyo kufrigai diinxumada hadduu qiimay waa lagu xurmaynaya tusaale yar baa idinka siin askarta iyo milatariska ku biira ninku hadduu siikh yahay oo aaminsan yahay madaxu inuu duubto timiisa aan la arag uu aaminsan yahay lagama qaado koofiyad looma geliyo garoonti iyo xidigtii wuxuu dhan baa loogu dhejinayaa buubkiisi baa loogu dhejinaya ma la socotaa duubkiisii baa waa loogu dhejinhayaa darajaduu lahaa ama xidig ha noqoto ama alaab waaweyn ha noqoto iyadaa loo saaraya kuwa muslimiinta sheeganayay inoogu jiray ciidanka waxaa lagu qasbay waagi baryaba garhkaasi inay xiraan wa waajmaca almuslimuuna cala ana taxriiqa alixyati xaraamun أن xalق اللحyةi xaraam laa khilaafa في ذalik sunnadaa caddaysay muslimiintaa ku ijmaacay lam yakhtalif inaani min almuslimiin أna xalqa اللixyati xaraam halla gaabiyaan isku haynaa hawlo kale laakiin bir in la maryo la xiiro ma bannaana ijmaacan ninkii inoogu horreeye islaam sheeganaya ciidanka inoo galay waagi aroorti la yidhi garka soo xiradu dhihi lahaa sidii siika dhihi laha maxaa la samayn lahaa garhkaada iska wadaa la dhihi lahaa ila kan buduubkaada wadaa layidhi kan siikha dabcaabudka wuxuu haysta aan la garanaynin ee weyn weyne suudaaniga madaxa ka soo buuxsaday maxaa la yidhi iska wado waxaa doontaan kugu dhejinaynaa kii muslimkana maxaa la yidhi waagi barya waa soo mariso sakiin markuu xirada tagaa la tataaban hadday xanaf yeelato waa ganaaxan yahay maxaa keenay adaan marka hore hee diintaadaba xurmaynin shaygaad aaminsantaha waa la qiimeeyaa waa la qadariyaa ninka ka soo horjeeda wada hadal buu ka ogol yahay dalkan weliba aanu joogno dadka lama cadaadiyo diinkooda laguma dulma haaliban waa lagugu xurmayn waa lagugu qadarin laakiin idinkaan hee diinkiina aan daryeelin tusaale gaan baa idin siinaya maxkamadahaas kenya markaad tagto ama adoo xidha iskaa u socdo koofiyadda dad qabta lagaa siiyi maayo waa astaan diineed bay ku leeyihiin laakiin baallaad ku xaragootaa ee madaxa dhuuban ama gaaban ama wareegsanee kaaboygii reer kaba weyne ay qaadan jireen haddaad maxkamadda la gasho waa inaad siibto waa inaad bixiso dad qabtana lagugu xidhayaa laakiin bidhaanadan wadaadka qabay iyo tan aan qabay iyo wixii la halmaala waad iska qabi kartaa adoo dhex taagan maxkamadda iyo jaajka iyo qaadiga ag jooga leanna waa astaan iyo shicaar diinad way xurmaynayaan muslimiintana laga arkay inay xurmeeyaan oy dhahaan maya tanna taaban maysaan lamid ma aha koofiyadna xaragada iyo darada lamid ma aha iyo fixiishta iyo santaagidda waa hawl kale garhkaba marka haddaan ka doodi lahayn muxuu noqon lahaa wadaadka reer macale wuxuu yidhi reer hargaysa markay soo qaateen bakeriga dhexdhuubka ah haddaan toobta soo qadan lahayn argalaan baan lagu dhedhexadin lahaa buur bakeriga dhexdhuubkiiyo lagu cabbu wuxuu moodayaa inay inay reer hargaysa keeneen buu moodahaya inay soo samaystanoo la soo safriyeyba oo ganacsi ka furan midkan dhexda ee wax yar qaada soo wuxuu yidhi markay keeneen ilaa anagu aggaa boosaasi iyo berbero wax nooga iman jireen maogta xeebaha wixii aggaa ka yimaadaba idinku inaad keentaan baan moodayda wuxuu ihi markay dhaxdhuubka keensadeen oy shaha lagu shuba dheer haddaan annaguna toobtaha geela lagu maalo shaha noogu shuba dhihi lahay maxaad nagu dhedhexadi lahaa buuri argalaan soo garanaysa argalaan muxuu aha koobkii weynaha beer dilacsho ahaa ee qaadahayay litir wax ku dhow baa hah lagu cabi lahaa ila isagu shah daraydayaa almuhim waaan intaa wakaftan waxaan ooga jeeda diintiinna xurmeeya ilahina ka cabsada wallah aclam